qaala annaadimu raximah allahu tacaala alxamdu lilaahi laa abqi bihi badala xamdan yuballiqu min ridwaanihi lamala tuma asalaatu calaa khayri alwaraa wacalaa saadatina aalihi wasaxbihi alfudalaa bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma calimna maa yanfacuna wanfacna bima calamtana wasidna cilma watuqan ya kariimu ya latiif allahuma salli wasalim wabaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acina muxamedi wcala aalihi wasaxbi ajmaciin qaala musanifu qaala naadimu raximah llahu tacaala qasadkadaa baynoo joogta soomaa qaala annaadimu raximah allahu tacaala qasad kadaa waaci wajhay sada aatha wakhaa rasaltu xaadad waharad jadamaan camila tarad waطarat wadarad jama shaabaxisaa nuncana faaxat washada shaxa ay bakhilaa وشطت الدار نس الشيء حر النهار والمضارع من فعلت إن جعلا عينا له الواو أولى من يجاء به مضموم عين وهذا الحكم قد بذلا lima yadullu calaa fakhrin walaysa lahu daaci luzuum inkisaari lcayni naaxwu qalaa wafatxu maa xarfu xalqin hayru awalihi can ilkisaa'iyi fi da nawci qad xasalaa وآله عن الكساء في غير هذا لذي الحلق فاتح ناشيع بالاتفاق كآت صيغ من سألا إن لم يضاعف ولم يجهر بكسرتنا وضمنك يبغي وما صرفت من دخلا waayahay bismillaahi raxmaan raxiim waxaan kusoo jirnay facala oo fatxulcayni ah saas ma ahayn waxaan soo sheegnay jaalib inay leeyihiin jaalib wax loo yaqaan jaalibul kasraan soo dhammaynay facala in laga dhigayo heeyaf cilu afar waxyaabood baa keeni jiray soo ma ahayn dalwaawi faan awilyaa caynan aw ka ataa kadal mudaacafu laaziman afartaas mid buu keeni doonaa loo yaqaan shuhratul kasra oo markaas waxyaabaha facala yafcilu ka dhiga shan bay noqon doonaan laakiinse afartaas ayaynu dhigan afartaa waxaa loo yaqaanaa jaalibul kasra shaadii waxbay lahaayeen baa soo tilmaamnay maanta waxaan dhiganaynaa insha allahu tacaala ficilkii mudaacafka laasimka ahaa oo aan idhi dobaatan iyo laba ficil ayaa shaad ka noqday hore waxaan usoo dhignay afartan iyo lix soomahayn afartan iyo lixlabaatan iyo sideed shaadkoodu khaalis yahay iyo sideed iyo toban aan ku darnayo hee shaadkoodu khaaliskaas uu ahaayo shiikhu uusan sheeginoo dheeraad ahaa maanta waxaan tilmaamaynaa insha allah sideed toban shiikhu uu sheegay oo dulwajhayn ah yacni facala ayagoo ah baa marna qiyaas lagu keenaya yafcilu marna ayagoo shaada la keenaya la godaya oo la dhahaya hee yaaf waa fahamteen soomaa shiikhu sideed toban buu sheegi doonaa sideed baa ku dari doonaa intii aln wuxuu yidhi shiikhu waci weelee wajhay sadda sadda labadeedii weji weelee waci weelee wajhay sadda wuu jeestay labadeedii weji weelee atha waa atha shacru tintiibaa badatay labadeedii weji weelee wa khara saldu dhagixii baa dhacay labadeedii weji weelee xaddad waxaddatilmar'atu islaantii baa asay qaaday oo isbasaasisay weelee labadeedii weji wa watharrat ilcaynu ishii ayaa biyo burqatay ama biyo ilmadeedu badatay labadeedii wejina weelee jadda wajadda wuu dadaalay man baa dadaalay camila camal sameeyo shaqeeyeyna labadeedii wajhee weele tarat wa tarrat ilyadu gacantiibaa go'day labadeedii weji weele watarrat watarrat innuwaatu laftimireedkiibaa duushay labadeedii weji weele wadarrat innaaqatu hashii baa darartay labadeedii weji weele jamma wa jammal maa'u biyihii baa batay labadeedii weji weele shabba wa shabba xisaanun faraskii baa ciyaaray labadeedii weji weele canna wa canna wuu soo daahiro wuu muuqday labadeedii weji waalaa faxatil lafcaa abeesadiibaa fuuf tiri labadeedii weji weelee washadda wuu shaad noqday oo wuu fallaagoobay labadeedii weji weelee shaxa washaxa bakhayl buu noqdayna labadeedii weji weelee ay bakhila wuu faahfaahinaya washadati daaru daartii baa fogaatay labadeedii weji weelee nasa waa nasa shayu shaygiibaa qalalay labadeedii wejiweele xara nahaarun xara nahaarun maalinkiibaa kululaaday labadeedii weji weele warka waa ku dhaxay soo maah hal mar baan ku soo celinaya iyo tobankaa shiikhuu tilmaamahayo faacilana way ku yimaadaanoo waa qiyaas shaadkuna muxuu noqonayaa yaaf qiyaau keen yasidu shaadkiina waa ficil laazima sooma aa qiyaasu keen yaiu shaadku keen yauhu waa markii ma garanaysaa tintu badato aha ay kaura wey wuu bate wey haye khara saldu wakhara raakican soo garan maysid khara yakhiru waa qiyaaskii haye yakhuruna waa shaadkii xadat ilmar'a taxiddu waa qiyaaskii taxudduna waa shaadkii jadda wuu dadaalay inuu dadaal jadda way macyo badan tahay jadda awowuu noqda way noqotaa jadda sharaf buu yeesha way noqotaa inaysan intaa midna ahayna shaqa tahay yaanoo caddaynaya dadaal inay tahay mana caamilaa Mhm. tarra waa qaaca wey macnuhu way go'oda wey gacantii baa go'da tarra hayeh tatiru iyo taturu ama yatiru iyo yaturu tarra waa finiint way finiintay yaturu yatiru soo ma jeedid yaa jamma ay ka hura wey ayadu macnaheeduna siaada jamma almaaw jama biazaara yani si fiican buu bateen wey jama yajimu wayajumu shaba haa shabbay macno badanta shaba dhalinyaru noqdo bay noqotaa shaba haa hadda muxuu meesha ku taallaa ciyaaro wey shaba xisaano wuu ciyaaro wey lagu yooruu kor u taagay mkaasuu lugaha kor u taagtaagay mkaasuu ciyaarhaya canna uu soo daahiro weeye canna ay dahara yacinu wayacunnu yacunnu yafculu se u saaraysaa haye yacunnu calaa wasni yafculu bal saar miisaanka yac nuunu waa kaa kadib la habeenaya faxat tafuxu waa shaad soo maa tafixuna mhm, shada wuu shaadoow kelmadii shada oo shaadka ahayd baa laftigeedu shaada shada yashidu waa yashudu shadat idaaru shata yashitu waa yashutu waa bacudowe fogaansho nasa shayu yabisa wuu qallay wey nasa yanisu waa qiyaaskii yanusuna xara yaxiru waa yaxuru wakaas waciwalee wajhaysadda sadda wuujaystay labadeedii weji weelee aha wa aha shacaru tintii baa badatay labadeedii weji weelee wakhara saldu dhagaxii baa dhacay labadeedii weji weelee xadat waxadat ilmaraatu islaantii baasi qaaday labadeedii weji weelee watharat ilcaynu ishiibaa ilin badatay labadeedii waji weelee jadda wajadda wuu dadaalay man baa dadaalay camila shaqeeyeyna labadeedii weji uwaalaa tarrat wataratil yadu gacantiibaa gooday labadeedii weji wa tarat innawaatu iniintii laftimireedkiibaa duushay labadeedii weji uwaalaa wajam wadarrat innaaqatu hashiibaa darartay labadeedii weji weele wajama almaa'u biyihii baa batay labadeedii weji weelee shabba washabba alxisaanu faraskiibaa ciyaaray labadeedii weji weelee canna wacanna wuu soo daahiray alamurde arrinkiibaa soo daahir labadeedii weji weelee faxat wafaxatil afcaa abeesadiibaa fuuf tiri labadeedii weji weelee washadda wuu shaad noqday arajulu doftusaal ahaane ay bakhila washada washaxa wuu bakhiil noqday labadeedii weji weelee shaxadaasoo ay bakhila oo kale ah washatati daaru daartii baa fogaatay labadeedii weji weelee wanasa shayu shaygiibaa hee qalalay labadii weji weelee xara wa xara nahaarun maalinkiibaa kululaaday labadii weji weelee sideed xabaan ku daraynaayo waxaan leenahay cazad baa lagu darayaa cazad laba bayd weeyaan maidin yeedhiyaa yaa wa mithlu sadda biwajhayhi hamaaniyatun wa mithlu sadda biwajhayhi hamaaniyatun meel ku qoro wa mithlu sadda biwajhayhi amaaniyatun wa mithlu sadda biwajhayhi hamaaniyatun intaa ma qortay cazad wa mithlu sadda biwajhayhi hamaaniyatun cazat washatta cazat washatta cazat washatta waaza alqidru waaza alqidru xiina qalaa cazat washatta waaza alqidru xiina qalaa intaa ma haysaa cazat washatta waaza alqidru xiina alaa waaza alqidru xiina halaa intaa waa halkan koowaad qara nahaaru qara annahaaru wa asat naaqatun wakada qara annahaaru qara nahaaru wa asat naaqatun wakada haye waakada ma haysaa raza ljaraadu raza waa za raza ljaraadu raza aljaraadu wakaca wakaca khalla ay hazalaa raza ljaraadu wakaca khalla ay hazala wakaca khalla ay hazala wakaca khalla ay wamilu saada biwajhahi hamaaniyatun cazad washaata waazal qidru xiina halaa نية عزت وشات وأز القدر حين غل قرنها النهار وأصت ناقة وكذا رز الجراد وكع خلعي هزلا waayaha culimmada qeyb ka mida ah ayaa ku daray labada beyd oo beyd ahaan ugu soo koobay wa midlu sada sada waxaa la mida biwajhayhi labadeeda weji amaaniyatun sideed cazad baa la mida cazat libilu geelii baa saxaar oo maxaan dhahanaa digooda miyaan dhahanaa yaa saalooday haa cazat libilu geelii baa saalooday washata wuu kala tegay shata ay iftaraqa weye shata alamru arrinkiibaa kala tegay iftaraqa wa aza alqidru dherigiibaa karay cod bixiyeyuu karaya moogta marka biyuhu isroogayaan wa aza alqidru dherigiibaa karay oo kar bixiyey xiina qalaa markuu karayoo huray ayuu cod bixiya aza marka waa codbixinta booqbooqday ka yeeraysa markay biyuhu karayaan qarra nahaaru maalinkiibaa qabow noqday wa asad naaqatun halbaa shilis noqoto buuratay wakadaa sidaasoo kalena razal jaraadu ayaxiibaa mutay sakhad bay la mid tahay raza wakadaa sidaasoo kalena razal jaraadu ayaxiibaa mutay oo ilma yacni ilma muday oo meeshuu ku degay buu ilmo ku reebay wakaca wuu laabtay khalla wa khalla jismuhu jirkiisibaa weydoobay ay hazala wey macnuhu hazala sooma qaranaysaan marka maxaa meesha yaal cazat waa cazat aliibilu geelii baa saalooday shata waa iftaraqa cazana waxa weeye cod buu bixiyey dherigii baa cod bixiye wey qarra waa barada wuu qabow daran wey haye asatna waxa weeye saminat way cayishe mhm. raza aljaraadu raza yasaha weeyaan kacana waa rajaca khallana maxaa weeye ay hazala mhm, intaa ma haysa halkaana waxaan ku dhammaynay sideedii ahaa dulwajhaynka ficilka laasimka iyo mudacafka warkaabaa ku dhacay soomaa wlmudaaricu war cusub buu gala halkan wuxuu ka gelayaa sheikhu raximah tacaala facala oo lagu keenayo yafculu waa fahamta soomaan facala oo lagu keenayo yafculu afar weeye ayaduna horay baa xabad usoo qaadatay tee hore usoo qaadatay ficilka mutacadiga oo mudaacafkaa soo ma ahayn mudaacafka mutacadiga saddex masala ka baranaysaa mudaacafka mutacadiga xukunkiisu muxuu yahay facala yafculu koow shaad ma leeyahay haa shaad waa leeyahay oo muxuu yahay shaadkiisu intee u qaybsamaa shaad khaalisa oo hal xaba ah teebahayd xaba iyo shaad shaad dulwajhayn oo ah sagaal xabo sagaalkaas maxay ahaayeen fadudta cadii bikasrin xabahu wajhayni hara washadda calla wacalala sagaalkaas ahay waaya wlmudaaricu si fiican u dhegeys saddexdii noo haray buura inuu shiiku sheego waalmudaaricu mudaaricii min facalta waad samaysay xaggeeda ka ahaaday in jucila haddii la yeelo alwaaw wowdii haddii la yeelo caynan cayn haddii laga dhigo lahu ficilkaasi leeyahay aw amase laaman wowdii laga dhigo laaman laam laga dhigo yujaa'u waa lala yimaadaa bihi ficilkaas cayntiisa yujaa'u waa lala yimaadaa bihi ficilkaas waa lala yimaadaa madmuuma caynin cayntiisu miday godan tahay xaal uu yahay warkaa waa ku dhacay soo maa waalmudaaricu mudaaricii min facalta waa samays xaggeeda ka ahaa in jucila haddii la yeelo alwaawu wawdi haddii la yeelo caynan cayn haddii laga dhigo wawdia maxaa la istaajinayaa yacni muctalulcayni bil waaw buu noqday lahu lilficli uu leeyahay aw amase wawdii laga dhigo laaman laam laga dhigo meesha ugu dambaysa wawda la joojiyo yujaa'u waa lala yimaadaa bihi ficilkaas madmuuma caynan cayntu sumidayhee godantahay xaal uu yahay xagga muxuu ku yidhi laba masalo ku sheegay ficilka haddii xarafka dhexe uu waaw yahay kow soomaan xarafka ugu dambeeyana ama xarafka ugu dambeeya uu waaw yahay soo laba xaaladood maa labadaa xaaladood ficilka markaa mudaaric ka samaynaysid yafculu baa ka dhigaysaa maxaa ka dhigaysaa yafculu mid cayntiisa wow tahay maxaa tusaale u ah qaala oo kale qaala soo facala ma aha dhexda maxaa kaga jira waaw lianna qaala asluhaa hee qawala marka sowow dhexda kagama jiro soo facala ma aha kaasoo kale waxaa loo yaqaanaa caynan lahulwaaw meesha koda waa sidaas waa muctallul cayni bil cayntaa waxay ku xanuunsan tahay waaw kaasoo kale markaa mudaaric ka dhigis maxaa dhahaysaa yaquulu yafculu yaqwulu idaa taxaraka xarficillaa ku imaanaysa marka waa ku dhacay sooma markaas <clears throat> xaama aa'iru xaama aa'iru yaxuumu xaama yaxuumu soma jeedid caama yacuumu waman lam yadud can xawdihi daada maxaa weeye ku difaacan wey daada yaduudu waa kaas ficilka marka cayntiisu wow tahay waxaa ku jira waxa loo yaqaan daacihee jaalibul dammi baa ku jira jaalibu dan baa ku jira oo waxyaa facala wixii u keenaya in la godo weeyaan warkabaa ku dhacay soomaa waaya aw laamanna waa la midoo hazaa oo kale hazaa wuu duulay hazaa maxaa ugu dambeeya hazaawa wowey maxaa weynata ku sheegaya alghaswatu maxaa soo baxay ta markaa iyo meeshan xarafkan aliftan asalkeed markaa tinaa ogaatid ta damiiraa lagu daraa qazawtu soo jeedid sacaa haye sacaytu mashaa mashaytu aliftaa mashaa inay yata maxaa ku cadaynaya ta ku dar mashay way soo baxday sooma jeedid hadda marka hazaa inay wowtaa maxaa noo ta ku dar qazaw soo ma jeed hazawtu marka hazaa soalif uma dambayso asalkeedu waa hazawa waa facala haye mudaaric ka dhig yaf yaf culu sabab laamtaa maxay tahay laamtaa maxay tahay waaw ah warkaabaa ku dhacay soomaahan ila socda ilama socotaan ooy waa inaad jawaab markaan su-aalin weydiiya su-yaal soo tuurtaan haye laba ma hayna hadda maxaa haynaa inteebaa keeni kara facala in yafculu laga dhigo in xarafka dhexe waaw yahay sida qaala oo kale in xarafka ugu dambeeya uu yahay waaw uu yahay sida hee hazaa oo kale samaa oo kale suma jeedid khalaa oo kale iyo kiina uu horeeya mudaacafkii mutacadiga ahaa saddex suma hayno hal habaa noo dhiman waaya waaya wahaadaa kan oo alxukmu ah xukunkee ii sheega wahaadaa kanoo alxukmu ah xukunkee la sheegayaa dee yaah madmuumal cayn baa la sheegayaa wahaadaa kanoo alxukmu xukunka ahi yaa wa haadaa kanoo alxukmu xukunka ahi waa madmuumnacaynka in dhexda la godo weeya xukunka la sheegaye qad budila waa la siiyey limaa yadullu kii ku tusinayey limaa yadullu limaa ficilkii baa la siiya yadullu ku tusinayey calaa fakhrin calaa ghalabati mufaakhirin saasaa dhahaysa limaakii ficil baa la siiye yadullu ku tusinaya calaa fakhrin calaa ghalabati mufaakhirin mid faanaya adkaantiis ficilka ku tusinaya walaysa lahu walxaal baa la siinayaa xukunkaa laysa lahu aysan u sugnaanin daacii lusuuminkisaaril cayni cayn hoos dhigitaankeedu laasimnimo uu laasim yahay kii kaynsanaya uusan ku jirin naxwuu qalaa wuu carooday oo kaleeto xaggan wuxuu ku leeyahay ficilkii barnaamijkii ahaa facala in yafculu la dhaho xukunkaa yafculunimada ah waxaa la siinayaa haye yaa la siinayaa ficilka ku tusiya qalabatulmufaakir maxay tahay waa ficil tusinaya in intii tartan la galay lagu kala raayay warkaa baa ku dhacay soomaa haa saaractuhu eeg qalabatulmufaakir waxaa la dhahaa ficil hal ficil baa soo qabanaya saaraca yasracu soomaa saaraca uu dheereeyey soomaan saaraca ficilka ah baa laba qof ku tartamaysaa wuu la tartamay anna waa la tartamay markaasaan ka raaye fahamtsoomaan marka maxaa meesha soo baxay wax lakala la kala badiyey saasaa qalawatulfaaqr loogu bixiyey weliba maxaa lagaa rabaa marka hore inaad ku keento faacala kow maa kadibna facala ku soo celi kadibna afculuhu baa dhahaysaa waa fahamtsoomaan saaractuhu waan la tartamay haye fasaaracanii markaasuu asna hee haye ama saaracni hormari saaracanii wuu ila tartamay fasaaractuhu annah waan la tarta fa ana ayaa asrucuhu ka tartan badiyey markaa soo ma jeedid war may socotaa waaya saabaqanii sabaqa wey soo ficilku waxaa la rabaa inuu facala ku yimaado marka hore inuu facala ficil iyo ficil toon lama rabo facala ficilka ku imaanayay hadduu tartan galo waxaa ku keenaysaa yafculu baa ku keenaysaa waa fahamta soo maahan noocu doon ha ahaado sabaqa ku keen haye saa u keenaysaa facalanii fafacaltuhu fa ana afculuhu saa ku keen haye sabaqa maxaa saabaqanii wuu ila tartamay fasaabaqtuhu anna tartankii baan la galay markaasaa fa ana ayaa hee asbuquhu afculu hukeen asbuquhu ka tartan badiyey qalawatulmufaakharmarka qalawatulmufaakhar waa ficil lagu tartamay lagu kala raayey ficilkii facalo ahaa haddii tartan uu galo suu doonaha ahaadee yafculu baa ku keenaysaa waa fahan somaa marka tartan in meesha uu yimaadaa waa jaalibu dam ficilkii facala ahaa haddii tartan lagu galo jaalibu dam buu noqonayaa warkaasaa oo la soco warkaa ma ku dhacay yaah war may la socotaa yaah faakharanii fakhara wuu faanay soo maahan haye fa ana afkhuruhu anaa ka fahanbadiye ama fa huwa hee yafkhurunii wuu iga fahanbadiye warkaa waa ku dhacay soomaa wakaade marka wuxuu yidhi ficilkii dhexda in la godaa xukunkaa waxaa la siinayaa ficil kastoo facala ah oo tartan la geliyo warkaa waa ku dhacay soomaa shardi buu ku xiray kaas tartanka la gelinayaa daacii luzuumi inkisaal cayn wixii kasre keeni jira waa inaysan ku jirin kasre maxaa keeni jiray xarafka koowaad inuu wow yahay soomaa ama xarafka dhexe ya yahay ama xarafka ugu dambeeya ya yahay ama mudaacaf yahay soo afar maahayn afar taas waa inuusan ficilku ahayn hadda wacda maxaa u horeeya waaw oo waa jaalibul kasra soomaan wacda mudaarac ka dhig yacidu maxaa yacidu ka dhigay wowdaa dal waawi faaan wey hadda marka ficilkii wacda ahaa haddii tartan uu galo asaga yafcuul lagu keeni wey maxaa yeelay wax kasra keena ayaa meeshii yaal qaacidada iska qoro waxyaabihii kasrada keeni jiray iyo waxyaabaha damada keen hadday isku yimaadaan kuwa kasrada xoog badanaya warka hadda meesha wacada oo kasra jaalibul kasra ay ku jidho haddii qalawatulmufaakara aan keenno qalawatulmufaakara maxay keentaa dammay keentaa soo maahan eh, eh, wawduna maxay keenaysaa kasro waxaan leenaha markaa kasradii xoojiya daaci luzuuminka sarcayn baa ku jira haye waacadanii ballan buu ila dhigtay fa waacadtuhu markaasa ana ballantii la dhigtay haye sida cad hukeen yafcilu hukeen fa ana ayaa aciduhu ka ballanbadiyey dhihi mayse acuduhu sabab sabab sabab jaalibulkasra ayaa ku jira baad dhahaysaa jaalibulkasra ayaa hee ku jira soo ma jeed warkaan ku hadlayo waaya jalada ka waran jalada nin adag buu noqda jalada jaalibulkasra ma ku jiraa maya haye jalada maxaa dhahaysaa jaaladanii fajadaltuhu fa ana ajluduhu maxaa damaku keenaysaadaacilumsalcanhe kuma jiro intaa ayadoo sidaa inoo ahayd walaysa lahu mana sugan xaal laysa aysan u lahu kaas khalabat mufaakarada daacii luuuminkintaa isu qabo daacii luzuumin kisaalil cayn cayntiisu miday hoos dhigmato waxay kii laasiminayay wax u yeedha saasaa dhahaysa cayntiisu midkay hoos dhigmato kii laasiminayay wax u yeedha waa inaysan ku jirin wuxuu yeeha maxaa laga wadaa de afartii diloobi faacan aw liya caynan aw ka ataa kadal mudaacafu waa inaysan ku jirin wey warka waa ku dhacay soo maa waaya naxwu qala hadda qalaa muxuu keena qalaa dee maxaa ku jira awliya aw ka ataa yabaa ugu dambaysa yaqlii weeye soo maahan marka yaqlii hadda qaalaytuhu qaalaanii faqalaytuhu haye fa ana aqliihi baa dhahaysa aqliih <laughs> maxaa yeelay daacilba sidaas ahayd baa dood baa timi goorma ayaa ficilka fataxa oo facala ahi maftuuxul ahi uu noqdaa madmuumul oo mudaaraca yafcul lagu keenaa mudaacaf mutacadiyah cayntiisu wow tahay laamtiisu wow tahay iyo khalabatul maxaa nidhi shardigu muxuu yahay waa in hee kasaarul aysan ku jirin daliil baa waxaa yimaaday kisaa'i baa yimaaday wuxuu yidhi wa fatxu maa wa fatxu maa kelmad kordhigideed xarfu xalqin xarfu xalqi hayru awalihi awalkiisa horaantiisa keyrkeeda uu ku jiro qad xasala wuu ka sugnaaday marwiyan xaal uu yahay yaa fiidaa kan qad xasala wuu ka sugnaaday yah canil kisaa'iyi kisaa'i wuu ka sugnaaday marwiyan xaalu yahay mid la soo wariyay fii daa kan annawci ee nooca ah somaalgiisa idiin fasir marka hore wuxuu ku leeyahay culumay dhegaysta ficilkii qalawatulmufaakirka ahaa markuu jaalibulkasra uu joogo maxaad tidhaahdeen yafciliisaa lagu keena soomahayn intaa waxa ay ugu dartaan buu yidhi xarful xalqi hadduu dhexdaya gadaal ku jiro asna yafcalu in lagu keenayo yafculaan lagu keenayo inta ay ugu dara warkaa ku dhacay soomaa marka hore daacilkasaa noo joogtay hadda muxuu ku soo daray daaci fatxa kusoo dara waxa ladhaho wixii fatxada keenayeyna hadday qalawatulfaakhrada ku jiraan adeer yafcuulu ma rabee waa inaa igu keentaa yafcalu intaasuu ku sheegaya marka maxaa keena waxyaabaha yafcalu in la maxaa keena waxaa keena xuruufulxalqiga wuxuu ku leeyahay xarafka dhexe oo caynta ama xarafka ugu dambeeyo laamta labadaa mid ka mid a ah xarf xalqi ku jiro ficilkiina qalawatulmufaakhara la geliyo yaa anugu waxaan wataa haddaan kisaayi ahay in meeshii afculuhu aa dhehi lahayd aa dhehaysid hee af afcubah soomaahan afcaluhu inaad dhehaysaa wataa buu ku leeyahy intaas ma isugu sheega waa fatxu maa kelmad kordhigideed soo ma jeedid yaa xarfu xalqin xarfu xalqe waa khabar soo hormarayo hayru waa muntada labaada wa fatxu maa kelmad kordhigideed xarfu xalqin xarfu xalqe hayru awalihi horaanta meel aan ahayn uu kaga jira haye qad xasal wuu sugnaaday fatxahaas fatxahaas fatxihii baa sugnaaday dee xagee buu ku sugnaaday yuu ka sugnaaday canilkisaa'iyi buu ka sugnaaday maruuyan xaal laga soo wariyey inuu ku sugnaaday fiidaa kan annawci ee nooca yacni halawtulmufaakaradan de noocan halawtulmufaakharadu ka wadaa halawtulmufaakharadan haddii xarafka dhexe iyo xarafka dambe mid ka mid ah xarfulxalqi yahay waxaa sugnaatay hee in in yafcalu lagu keenayo waa fahamta soomaan oo wuxuu le fiiri tusaaluu wataa shaacara soo ma jeedid yaah shaacara wuu gebiyo wey haye shacara maxaa dhexda kaga jira cayn caynka muxuu yahay xarfumeeshan marka beydkan wuxuu tilmaamayaa khilaaf u dhexeeya jamhuurkii iyo iyo kisaa'i jamhuurku waxay qabaan keliya waxaan iska fiirinaynaa daacil kasraan iska eegaynaa haddaan daacil kasro weyno ama xalqa ku jiro ama ha ku jirin hee waa waa waa la godayaa kisaa wuxuu leeyahay daacilkasra waxay ugu dartaan daacilfatxa ay ugu daro oo xarfuxalaq hadduu meesha yimaado in la kordhigaya haye haddaad jamhuurka ku wadno shacara maxaan dhahaysaa shacaranii fa shacartuhu fa ana ashcuruhu fa ana ashcuru u baan dhahaynaa maxay jamhuurkii daacilkasra kuma jire haye kisaai keen shacaranii fashacartuhu faana ashcbadhahamaa ku jira daacil fatxa ku jira fatxajaalibulfatxa meesha yimaada intaa waa haysaa soo maahan marka khilaafkaasaa ku jira waaya fii hayri haada haye marka waa goorma goortu khilaafku imaanayo markii ficilkii xurufxalqigu ku jireen ee khalabatulmufaakara ay ku timaado laakiinse ficilkii haddaysa khalabatulmufaakara ku imaan in la kordhigaahi waa la laisku waafaqsanya hadda shacar haddaan waxba lagu tartamin shacaar maxaa ladhahayaa yaa shacaaru waa fahan soomaan yashcuru yashcuru waa noo imaan doonaa bal fiiri marka beedka hore laba waxyaabood buu udhexeeyaa kii hore khilaaf inuu ku tilmaamay iyo halkaas inay ka bilaabanayso waxyaabaha loo yaqaan daacil fatxa ama jaalibul fatxi fatxa wixii keenayey fatxa wixii keenayey fatxa maxaa keenaya fatxa waxaa keenaya wuxuu kuu tilmaamay sheikhu raxima tacaala dhowr arrimood kow beedkaa hore waa fatxu maa afar mas'alaa nooga soo baxaysa mas'alada koowaad xuruufulxaqigu intay yihiin horta waa xamzo iyo ha cayn iyo xa qayniyo ha koow xuruufulxaqigu meeshay gelayaan hayru awalihi buu yidhi awalka wixii ka soo hara awalka maxaa ka soo haray dhexda iyo laamta caynta iyo laamta waa meeshii hamsadu xuruufxaqigu gelayeen waa makaankay gelayeen saddex xukunkooda halkaa dhexe iyo halkaa dambe mid ka mid a ah haddii xarufxalqi galo xukunkiisu muxuu yahay alfatxu fatxul cayn caynta in hee in la kordhigo caynta weeyaan waaya haddii khalawatulmufaakir ay timaado khilaaf baa jira haddaysan khalawatulmufaakir imaanna itifaaq baa jira laysku waafaqay ficilkii dhexdaya gadaali ay kaga jirto xaraf hee xalqiya in la kordhigo warkaa waa ku dhacay soomaan intaasuu kuu sheegay wuxuu ku yidhi fii hayri haada soo fiir ashic faafi ashixee faafi fatxan fatxa faafi nambara ku qoro baasha ashic faafi fatxan fatxa faafi yaa fii hayri haadaa kan wixii ka soo hara waa kee halowtulmufaakarka wixii ka soo hara soo ma jeedid wixii qabaatulmufaakar ka soo hara fatxa ku faafi lidil xalqiyi kii u saaxiibka ahaa lidil xalqiyi kii u saaxiibka ahaa waxaa ku faafinaysaa yafcalu fatxaa ku faafinaysaa wixii ka soo hara fii hayri haada ay fii hayri halabatil mufaakir ashic faafi bilitifaaqi fatxan fatxa faafi fii hayri haada qalabatulmufaakhara wixii ka soo hara hagee ku faafinaysaa fatxada lidil xalqiyi xarful xalqi kii u saaxiibka ahaa bilitifaaqin sihee la isu waafaqsan yahay yaa isku waafaqsan iyo kisaa iyo marba haddii khalatulmufaakhr meesha aysan joogin in fatxa la keena ayaa laisku waafaqsan yaha warka waa ku dhacay soomaa kaaatin waaba kii ka imaanayoo kale sii kaaatin waa e, ka imaanayey ka'aatin waaba kii imaanayay oo kale kaasoo siiqa laga soo dhalaaliyey min sa'ala laga soo dhalaaliyey sa'ala buu ku yidhi sa'ala horta facala tahay cayn iyo laamid un xarufxaqmi kaga jiraa yaa waa kee dhexdiisu ka jira soo maahan sa'ala qalabatulmufaakharaataa ku keenno maxaa ku jira khilaaf hayee sa'alanii fa sa'altuhu hayee jamhuurka keen fa ana as'uluhu hayee keen waxaa keentaa qolyihii kale kisaa'i keen fa ana as a wixii qalabatulmufaakharaa ka soo haraa maxaa la isku waafaqay sa'ala in la yidhaahdo yes yasalu warkabaa ku dhacay soo maahan yasalu in la yidhahdaa lagusu waafaqa ah, hy sideed iska ogow qalbatumufaaqara haddaad maqashid qolyahan la yidhaahdo daacilfatxa waxyaabaha fatxada keena haddaad maqashid waa labiyo toban de dhexda iyo gadaal oo min lix xaraf istaagayaan waa intee hamsadu marna dhexday gelaysaa marna ay gelaysaa yaa gadaal cayntu marna dhexday gelaysaa marna gadaal hadu marna dhexda marna <laughs> soo ma jeedid waaya waaya eh, iisoo qabo eh, intaas waa intaas fii hayri haadaa ashric faafi fatxan fatxa faafi fii hayri haadaa fii hayri halabati mufaakhara wixii ka soo hara lidil xalqiyina ku faafi bilitifaaqin si laysu waafaqsan yahay ka aatin waaba ki yimaaday kaasoo siiqa laga soo dhawaaliyey min sa'al laga soo dhawaaliyey in lam yudaacaf shuruud buu dhigayaa goormaha facala yafcal lagu keenayaa in lam yudaacaf haddii aan la shadin haddii aan la labanlaabin kow soo maahan xagga maxaa ku baxay mudaacafkii laasimka iyo kii mutacadiga soo labamaa walam yushhar bikasrin kasrana aysan ku caanbixin kelmadan dhexda ama gadaal xarfxalqu kaga jiro waa inaysan kasra ku caanbixin kasra waa inaysan ee eh, ku caanbixin rajaca oo eh, waxaan ka wadaa ii sheeg eh, ii sheeg daraba maahe waa inaysan tusaale ahaan noqon rajaca rajaca maxaa ugu dambeeya rajaca soo facala maa maxaa ugu dambeeya cayn soo lama rabin yarjacu soo lama rabin laakiinse maxay ku caan noqotay shuhratulkasra la dhahaa shuhratulkasra haddaa maqashid ficil baa la sheegay inay yihiin yacnii ficilo loogu talagalay facala iyagoo ah yafcalu inay ku yimaadaan oo noqday hee yafcilu noqday baa lagu tilmaamaa hadda fii rajacaa la mida rajaca maxaa dhahaysaa yarjicu maxaa la rabay sida caadiga in noqoto yarjacu yarjacu ma jiro waa fahan waa kaas marka wuxuu ku yidhi shardiga koowaad ficilkan facala ah oo xarfu xalqigu ku jiro yafcalahu keenaysaa koow waa inuusan mudacaf ahayn hadda daa axa sumaaan soo dhaafin axa axa markay tahay xa'da iyo caynta iyo laamta waa laba xa soo markasoo xalqi soo kuma jiro haddana maxaan kusoo sheegnaa axa yah yaa uxu baan ya uxi baan nidhi soo ma jeedid sabab mudaacaf weeye dee ka saaraysa soo ma jeedid haye waxaan irday waxaan tusaale ahaan daca ara'ayta aladii yukadibu bidin fadalika aladii daca maxaan yaducu daca waaba xalqiyulcayni laambe waxaan leynaa mudaacafnimaa diiday waa fahamta soo wakaa in lam yudaacaf haddaan la tadciifin walam yushhar bikasrin kasrana aan lagu caanbixin aw dammin ama dammana aan lagu caanbixinoo shuhra bidamma uusan inay ku yimaadaan oo noqday hee noqday yaaf culu noqday waa fahamta soomaan yacni eeg jaalibul kasra kuma jiro dalwaawi faan awliyacayn maxaan ka wadaa isha cayn lahulwaaw awlaaman ma aha qalmutfaahra kuma jidho ayagoo caadiya saasay iskaga dhasheen marka shuhra bidamma loo yaqaana shuhratudamma bay yidhahdaan dadku saddexdaa waa inaysan ahayn saddex maaha waa afar mudaacaf laazima mudaacaf mutacadiya shuhra bilkasra shuhra bidama afartaa waa inaysan ahayn buu ku yidhi ka yabqii oo kale hadda yabqii soma jeed baqaa wuu dalba wey yabqii hadda baqaa u fiirso baqaa maxaa ku jira hadda ya baqaa alifa ya baa ugu dambaysa yabqii marka ya ina ugu dambayso ficilka oo facalana u yahay maxay ka mid ahay jaalibul aw kacataa bay la mid tahay de haye ficilka baqa waxaa isugu yimi kacataa oo jaalibulkasraa koow iyo xalqiyul caynoo hayn baa ku jira soo haye waxaa xoog badatay baan leenahay jaalibulkasrihi meesha waa laga saaray xalqiyulcayn baa xoog badatayo yabqaa in la yidhaahdo ayadoo yabqaa ay tahay baa carabta waxaa lagu arkay weligoodba ayagoo isaga canbixiyey baqaa yabqii marka meesha maxaa isugu yimi baqaa oo xalqiyul cayn ah jaalibul kasra ah iyo shuhra kasra shuhratun bilkasra marka hadda yabqii kuumuusan keenin inuu ku dhaho jaalibul ku jira ee wuxuu raa inuu ku dhaho yabqii shuhratun bilkasra ayaa ku jira sababtu maxay tahay sababtu waxaa weeye hadda ii sheegtaa magaceedi yabqaa soo garamaysaan yabqaa ficilo badan oo lamida ayaa jira ficilo badan oo la mida ayaa jiro fiirtusaala oo kale yascaa soo jeedaan sacaa maxaa dhahaysaa yascaa sidoo qaacidada qaado hadda sacaa maxaa isugu yimi xalqiyu lcayn iyo jaanibul kasra soo haddana yascaa baan yaa xoog batay xalqiyu cayn ba xoog badatay haye waxaan nidhiday raaca mudaaric ka dhig yar caa haya caa iyo aljabasuusi maxaa xoog batay xalqiyul marka wuxuu le yabqii haddii kasrada xoog badanayso dee yarcaa ku xoog badnaan lahayd marka yabqii waxaa hoosdhiga keenay ma maahan jaalibulkasrehe jaalibulkasreya markay isku dhaceen xalqiyulcayn xalqiyulcayn ba dhinac u turtay jaalibulkasre mesh waa laga saara marka xalqiyulcaynka yaa qabsaday shuhra bilkasraa qabsatay markaasaa iyadan xaqiiqanta meesha laga saaray yaa meesha qabsada marka yabqii waxay meesha ku fadhidaa shuhra bilkasra maxaa daliilku waa waxaa daliilii waa baan leedahay deyanaha beeyanhii ka dhigi lahayd hadday jalkasra xoog badan tahay waa fahamta soomaan sacaabee yascii dhehil hadday jalkasra xoog badan tahay oo yasca laga xooga racaabee yarcii dhehil hadday xoog badan tahay yarcaa baa la yidhi soo ma jeedaan waaya marka yabqii wuxuu kuu wadaa shuhratun bilkasru kugu wada wamaa sarafta iyo kii aa ka rogrogtay min dakhala aa ka rogtay dakhalana hay maanaysaa yad hulu waa jaalib waa shuhra bidama ayaduna dakhala jaalibukasra kuma jiro jaalibudama kuma jiro miyaa ku jira meeshuhrabilkastalabaqosodonkaasheeganabay ka mid tahay weeyaan halxalxa baan kugu daraya marka tusaale shuruudda uu sheegay oo cadamu tadciifi mudacafki laazim halkaa nagu joojiyay hada bilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed